xadiiu raabica cashar xadiidka afariyo tobneeya haada maxaluhu wa rawaa muslimu imaam muslim wuxuu ka wariyey can anasin radia allaahu canhu can nabiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi isnacuu sameeya kulla shayin wax kastaba ila nikaaxa jimaaca maahan nikaax laba macnaa loo isticmaalaa caqdiga oo gabadha la xirayo waxaa kaloo loo isticmaalaa hadda nikaax galmoosha loola jeeda halkan bis ee loolama jeedo caqdigii iyo xiriinka xadiidkan wuxuu ka hadlaa gabadha nin kale ninkaas maxaa xaaskiisa uga xalaal ah marka ay caadada qabto maxaase ka xaaraan qur-aankii sunnaduba waa caddeeye waxaa xalaal u ah wixii aan galmoosho ahayn oo inuu ku raaxaysta waxaa aaraan ka ah meesha dhiiggu ka socdo inuu uga galmoomo xaaraan wey galmoosho marka ay dhiigga qabto goormay xalaal u noqoneen laba shay marka la helo dhiiggii waa inuu go'aa waana inay qubaysataa hadday biyo weydana ay booraysataa ah. markaasay xalaal u noqeen waa dhiiggu inuu go'o markuu goo xalaal umaa ee waxaa la rabaa haddana qubaysato dib biyo la heli haddaan biyo la heli karin ama biyo waa la heli karaa lakiin gabadhu ma baqbaysan karto waa inay gooraysato markaasay xalaal u noqon marka gabadhu markay caadada qabto ninkeeda inuu u galmooda waa xaaraan kabaa'iruha naarta lagu galo ayadana waa ka xaaraan inay ka yeesho asagana inuu ka dalba waa ka xaaraan xuduuddi alle waa ka gudbeen haddii ay sameeyaan dhiigoo socda hadduu galmoodana kafaara toobateen waa laga rabaa kafaaragudna afar garan iyo rubax dahbaa laga raba inuusan baqin oo waajib ku ah markii dhiigku sii go-aayo hadduu u galmoodana laba garaan iyo garaan sideed loo qaybiyey meeshiis aa waajib ku ah oo dahba inuu bixiyo kafaaro weyna laga raba waa arrin khatar وrawى mسلم imaam mslim wuxuu ka wariyey can anasin radi الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm qaala nabig uri isnacuu sameeyo xaaskiinni ku sameeya markay dhiigga qabto kula shayin wax walbaba ila nikaaxa galmoosho maani rawaahu muslimaa wariyey raqamka saddex boqol iyo labo fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana alxaa'ida gabadha caadada qabta laa yujaamicuhaa uma galmoo karo zawjuha ninkeeda waqad qaala allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi wayas'aluunaka nabiyo waxay wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi meesha ay gabadhu dhiigga ka qabto meesha dhiiggu ka socdo xibinta dhiiggu ka socdo taasay dadkii wax kaa weydiinaya ninkii mau xalaal amase waa ka xaaraam amase wayasaluunaka nabiga subanow dadku waxay wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi zamanka waktiga gabadhu caadada qabto waktiga dhiiggu socdo waktigaas ninka maxaa xalaal uga ah xaaskiisa qul waxaa tidhaa huwa dhiigu adan dhib weeye factaziru nisaa'a dumarka ka fogaada filmaxiidi meesha dhiigga ay ka qabaan makaanka dhiiggu ka socdo meeshaas ka fogaada jirka kale waa kuwa xalaal laakiin meesha dhiiggu ka socda waa kaa xaaran waa kaa xaaran saasaa rabbile ey ictaziluuhunna dumarkii ka fogaada fii makaanilxaydi makaanka dhiigga ay ka qabaan falaa tujaamicuuhunna ha uga galmoonnina haw galmoonnina gabadhiyo dhiig qabto waa idinka xaaraane ka fogaada wanikaaxu nikaaxa filxadiii xaalu ku sugan yahay aljimac wey xadiikan aan soo marnay isnacuu kulla shayin ila nikaax nikaaxaas waxaa loola jeedaa galmoosho fa yuطlaqu waxaa lagu ilaaqaho lagu magacaabaa nikaaxa cala alwadci galmooshada wa cala alcaqdi iyo xiridda labadaba nikaaxaa wahuwa nikaaxuna hunaa halkan alwadcu waa galmooshada xadiidkanna maanta galmoosha loola jeeda ee gabadha waa la xiri karaa iyadoo dhiig qaba nin waa lagu nikaaxi karaa oo waa lagu xiri karaa laakiin uma galmoo karo wa taxriimu wadcihaa galmooshadeeda xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey yemtaddu xaaraamnimadaas wuxuu taagnaanaa ilaa an yanqatica canha damu intuu dhiigu ka go watataxara minhu ayna uga bahaaro qaadaneen biliqtisaari inay qubaysato ow bitayamumi inay booraysato cinda faqdaani ilmaa biyaha weyntooda agtooda haddii biyo la waayo ow tacaduri isticmaalihi ama in la isticmaalaa ay suurtogeli weydo waxaa dhici karta biyuhu yaalla gabadha inaysan isticmaali karin ow naxwi ama wax kale kamaa qaala tacaala sida ilaahay uu yidhi factazilu nisaaa dumarka ka fogaada filmaxiidi meesha ay xaydka ka qabaan walaa taqrabuuhunna dumarka ha u dhowaanina xataa yadaharna ilaa ay qubaystaan qiradii hore ay aheed ilaa dhiigu ka go ay ahed xataa yahurna qiradii horeeto waxay ahayd intii dhiigu ka go qiradaanna waa ilaa ay ka qubaysato calaa factazilu nisaa dumarka ka fogaada filmaxiidi makaanka ay xaydka ka qabaan walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina xataa yadaharna ilaa ay ka qubaystaan calaa qiraa'ati man qof qiradiis qara akriyo haakada wa hiya qiraa'atun mutawaaira waa qiraa'o mutawaatira sabciyatun oo sabciya wa macnahaa macnaheeduna yatadaharna waa faatuuhuna uga galmooda min xayu meeshii amarakum law alla idin amray meeshii alla amray waa meesha ilmuhu ka dhalanaya waxaa la diidayaa meesha kale ninku uga galmoodo waa xaaraan qadcana mana banaano waana macallaqada ninkaas meesha ilmuhu ka dhalanayaanu uga galmoo kara xaaskiisa ee meesha kale waa ka xaaraan waqad naqala wuxuu soo naqliyey jamcun jamac jamacoo min alculamaai ka mid a ah. alijmaaca in culummada muslimiintu ku ijmaceen calaa daalika xukunkaas oo ah gabadha dhiigu markuu ka go'o ninkeenu uma galmoo karo ilaa ay qubaysato xukunkaas culummada qaar badanaa ijmac ku soo raray wallaahu aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed